أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين وقال الشيخ العلامة أحمد بن عمر الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى الإيلاء هذه مدن أحكام الإيلاء dhaarashada axkaamteedii weeye min azawjati xaaskiisii uu qofku ka dhaarto axkaamteediiu halkan sheekhu raximah ullahu tacaala wuxuu uga hadli doonaa qofku hadduu xaaskiisii uu ka dhaarto xukunkiisii muxuu noqon yacnii dhaarashada xaaska uu ka dhaaranayo waxa weeye isticmaalkii iyo gogoshii xaaskiisii inuu la jiifto oo uu gogol kula seexdo oo uu isticmaalo ayuu ka seexday yacni ka dhaartay wuxuuna ka dhaartay muddo ka badan afar bilood ama dhaartii wax wakhtiga kuma qaydin wax wakhtiga ma uusan sheegin wuxuu yidhi wallaahi laa ada-uki wallaahi inaanan ku isticmaalayno wax wakhtigana ma uusan sheegin ama wakhtiguu ku dhawaaqay laakiin wakhtigii waa wakhti ka badan afar bilood oo tusaale ahaan wuxuu yidhi wallaahi laa ada-uki fowqa arbacati ashhur wallaahi inaanan ku isticmaalaynin afar bilood wax ka badan masaladaasuu sheekhu doon inuu ka hadlo masaladaas xukunkeeduna waa xaaraan yacni haweeneydii uu qabay xuquuqdii gogosha ay ugu lahayd inuu ka dhaarto xaaraan ilaahay jala jalaaluhu wuxuu leeyahay liladiina yu'luuna min nisaa'ihim tarabusu arbacati ashhur fain faa'uu faina allaha gafuuru raxiim wain cazamuu طalaaq faina allaha samiicu caliim ilaahay jala jalaaluhu wuxuu leeyahay liladiina yu'luuna min nisaa'ihim tarabusu arbacati ashhur kuwa dumarkooda ee xaasaskoodii ka dhaaranaya waxaa la sugayo afar biloodaa loo suga afartaa bilood hadduu xaaskiisii ku soo laaban waayo oo xuquuqdii xaaska oo jiifka ugu oofin waayo qaaligaa ka furay qaaligaa ka furay oo qaaligu wuxuu leeyahay xaaskaagii xuquuqdii ay kugu lahayd oo xagga jiifka dib ugu laabo oo u soo celi haddaad diiddo waa kaa furhayaa ogo ila haweenaydu waxaa weeye badar iyo biyo guriga aabbaheed kama weyn guriga aabbaheed kama aysan weynin badar iyo biyo xuquuqay ku leedahay ninku icfaaf inuu ku sameeyo oo waxyaalaha yacnii khariisadeeda shahwada inuu maaragtaa xakameeyo oo inta awooddiisa uu xaaskiisa icfaafiyo xaqay ugu leedahay haddii marka xaqii uu ka dhaartay qaaligu wuxuu u qabanaa muddo afar bilood afartaa bilood hadduu islaantii isticmaali waayo qaaligaa ka furay aan kaa fur u leeyahay xaaskaagi aliilaahu iiluhu luqatan min luqatin xagga luqada alxalifu dhaarashow iilaha xagga luqada carabiga waxaa la yidhaha dhaar wa sharcan min sharcin xagga sharcigana xalifu zawjin nin dhaarashadiisii weeye cala imtinaacin cala alimtinaaci ka reebtoonaasho uu ku dhaartay min wad'i sawjatihi islaantiisii isticmaalkeediina inuu ka reebtoomayo uu ka dhaartay iilaa'an dhaarasho ayuu dhaartay iilahaasoo mudlaqan aan la kala qaadin wax wakhtiya ma samay wallaahi laa ada'uki ayuu iska yidhi wallaahi inaanan ku isticmaalayn wax muddo ah iyo wakhtigana ma uusan sheegin aw amase agtaro wax ka badan uu ka dhaartay min arbacati ashhurin afar bilood wax ka badan ayuu ka dhaarto wuxuu yidhi wallaahi laa ada-uki fowqa arbacati ashhur wallaahi afar bilood ka badan afar bilood iyo wax ka badanba inaanan ku isticmaalayno kaasa waxaa la yidhaha iilaa waana xaaraan lan waxaa weeye waa lidarari zawja zawjadiiyaa ku dhibtoonaysa dararkuna xaaraan wey nebigu salى اllahu alayh wasalam wuxuu yidhi xadiiskii saxiixa ahaa laa darara walaa diraara dhib ma ogola diinta islaamka qof in xuquuqdeedii meel looga dhaco diinta islaamku ma ogola waxaa imaamu suyuudi raximah اllahu tacaala kitaabkiisan uu uga sheekaynayo umaradii iyo madaxda uu uga sheekaynayo oo uu ku magacaabay taariikhu اlkhulafaa kitaabkan taariikhu اlkhulafaa la yihaaho wuxuu qiso ku sheegay xaafidu suyuudi markuu ka hadlayey dowladdii iyo khilaafadii sayidinaa cumar uu hogaaminayay sayidunaa cumar xigmadiisu waxay ahayd habeenkii inuu magaalada madiina uu dul wareego isaga iyo ciidamadiisii wax amniga khalkhal gelinaya qof muslima ah oo xuquuqdiisii la dayacayo waxyaalahaasuu kontarool ku samay jiray habeenkiiu soo bixi jiray xilligii madaxweynaha waa sayidunaa cumar magaaladu sidaas u gaaf wareegi jiray marka isagoo magaaladii gaaf wareegaya sayidunaa cumar ayuu wuxuu maqlay guri shanqaro ay ka yeerayso gurigii marka islaana ka gabyaysa oo shicir ka tirinaysa shicirkii uu dhegeystay sayidina cumar islaantii waxay leedahay fawallaahi lowla اllaahu tukhshaa cawaaqibuh laxurika min hada الsariiri jawaanibuh makhaafatu rabbii wاlxayaaءu yucifunii waikraamu baclii an tunaala maraatibuh alaa طaala hada اlleylu wadaaqa jaanibuh walaysa ilaa janbii khaliilu ulaacibu gabaygaasay tirinaya islaamta islaamta waxay leedahay alaa taala haada leylu wadaaqa jaanibu habeenkani waa igu dheeraaday habeenkani waa igu dheeraaday ciliiliyuuna habeenkani dushaydii uu ku noqday walaysa ilaa janbii khaliilun ulaacibu dhinacaygana ma joogo saaxiibkaygii iyo xaaskaygii aan la cayaari jirin saaxiibkaygii iyo ninkaygii aan la cayaari jirina dhinacayga caawa kama muuqdo ee gabadhile fawallaahi lowla allaahu tukhshaa cawaaqibu ilaahan ku dhaartaahoo cuquubadiisa laga baqayo ma ahaateene la xurika min haada sariiri jawaanibu sariirtan caawa waa la dhaqdhaqaajin lahaa caawa sariirtan waa la dhaqdhaqaajin lahaa laakiin ilaahay cuquubadiisaan ka baqaya ilaahay cadaabkiisa iyo cuquubadiisa yacni wuxuu ula jeedaa xaaraan ayaan geli lahay mooye ilaahay cadaabkiisaan ka baqay oo ilaahan ka xishoonaya jala jalaalu waxay gabaygeydii ku tiri islaantu makhaafatu rabbii waalxayaa u yacufuni ilaahay cabsidiisii iyo xishoodka ayaa ii diidaya xaaraanta ilaahay cabsidiisii iyo xishoodka ayaa ii diidaya oo icfaafinaya wa ikraamu baclii an tunaala maraatibu iyo ninkaygiioo aan karaamaynayo firaashkiisa in la wasakheeyo ninkaygiina waxaan ku karaamaynaa gogashiisii iyo firaashkiisii in la wasakheeyo mooye la xurika min haada sariiri jawaanibu caawa sariirta waa la dhaqdhaqaajin lahaa haddaanan ilaahay ka baqi lahayn ninkaygiina aanan karaamayn lahayn oo firaashkiisa in la wasakheeyo aan ku karaamayn lahayn caawa sariirta waa la dhaqdhaqaajin lahaa marka gabaygaas markuu dhegaystay uu ciidankii la socday wuxuu yidhi gurigan garaaca guri waa la garaacay wuxuu yidhi gabara ka soo baxday aawo ninkaagiu ku yidhi sayidina cumar way tiri ninkaygii jihaadaad u dirtay afar bilood iyo ka badan ma hayo ninka jihaad isaga dirtay sayidina cumar markaa kabacdi wuxuu xukumay afar bilood ka badan qof mujaahida oo dagaal ku maqnaan kara inuusan jirin saasuu xukumay ciidamadii kulli wuxuu amar ku siiyey afar bilood ka badan inaan xaasaska laga maqnaan karin ayuu xukumay arkaanu liilaa haadihii middani arkaanu liilaa tani waa dhaarashada tiirarkeedii xaaska laga dhaaranayo arkaantiisii arkaanul ilaahi dhaarashada arkaantiisii sitatun lixu maxluufun bihi shaygii lagu dhaaranay wixii lagu dhaaranay de qofku markuu xaaskiisa ka dhaaranayo ereyada uu ku dhaaranayo waa asmaa ullaahi tacaala wa sifaatuhu waa magacyada ilaahay iyo tilmaamaha uun ilaahay intaa un baa lagu dhaaran karaa maxluufu bihi waa asmaa ullaahi wa sifaatuh ilaahay magacyadiisa iyo tilmaamihiisa unbuu ku dhaaray wa maxluufun calayhi iyo shaygii laga dhaartay shayga laga dhaaranayo muxuu yahay alwad'u waa isticmaalkii xaaska inuu isticmaalo maxluufu calayhi ah wuxuu ka dhaaranaya waxaa weeye waa isticmaalka xaaskiisii wa muddatun muddadii rugniga kale arkaanulila ka mida ah waxaa weeye muddo ay leedahay dhaarashadu muddadaas waxa weeye waa afar bilood ka badan afar bilood iyo wax ka badan hadduu ka dhaarto waa ilaa markaasaa waxaa ku soconaya axkaamtii dhaarashada wa siiqadii siiqadina waa hadalkii uu adeegsanayay wa zawjun zawjkii zawjkuna waxaa wey waa kii dhaaranay wa zawjatun zawjadiina tii laga dhaaranayo mid walba shardi uu leeyahay marka arkaantaas shardulmaxluufi bihi shayga lagu dhaaranayo shardigiisii waxa lagu dhaaranayo shuruuddeedu shardulmaxluufi bihi shayga lagu dhaaranayo shardigiisii kownuhu maxluufi bihiga ahaanshadiisa way isman magac waa inuu noqdo ow amase sifatan tilmaan waa inuu ahaado magacaas iyo tilmaantaasoo lilaahi tacaalaa ilaahay u sugnaadeen waxa uu ku dhaaranayo waa magac ilaahay ama waa tilmaan ilaahay waa inay noqdaan haddii kale dee dhaartu maba ansaxaysaba waxaan ilaahay ahayn magacyadiisii iyo tilmaamaha ilaahay aan ahayn naaru kuma ansaxayso ow amase iltisaama maa shay laasimsigiisii waa inuu ahaado shaygaasoo yalsamu calayhi shaksiga korkiisa ku laasimay waxaa kaloo dhaarta booskeeda soo geli kara waxyaalo ad adag inuu isku waajib yeelo waxyaalo ad adag inuu isku waajib yeelo oo tusaale ahaan maxaa ka mid a ah waxyaalaha ad adag wuxuu leeyahay in wadi'tuki islaan yahay haddaanba ku isticmaalo falilaahi calaya siyaamu sanati waxaan ilaahay ugu nadray hal sanaba inaan soomo waa arrin adagu dushiisa yaal waa dhaartii la mid taha iyaduna ilaa waxaas adagu ka baqi hadduu isticmaalo in wadi'tuki haddaan islaayahay ku wadiyo falilaahi calaya siyaamu sanatin waxaan ilaahay ugu nadray hal sano soonkiisaba marka islaanta isticmaalkeedii wax adag ku xiray iyaduna dhaartii la mid asoo yidhi wallaahi laa ada la mid wallaahi inaanan ku isticmaalayn ayay la mid taha iyaduna ama dalaaquu yacni isku isku laasimiyey oo wuxuu leeyahay in wadi'tuki haddii aanba ku wadiyo islaan yahay fa zawjatii ahaaniya daaliqu islaantayda labaada iga furo haddaan markuu isticmaalo islaanta kale ayaaba iga furan waxbuu isku laasimiyey adag iyaduna waa dhaartii la midta dhaartay la midta shardulmaxluufi calayhi haadaa midkani shardulmaxluufi calayhi shaygii laga dhaaranayay dushiisa shardigiisii waa kii laga dhaaranayo wuxuu ka dhaaranayo shardigiisii shardu lmaxluufi calayhi shaygii dushiisa lagu dhaaranayay shardigiisii an yakuuna maxluufi calayhi waa inuu ahaado tarka wad'in isticmaalka tegiddiisa waa inuu ahaado wuxuu ka dhaaranayo isticmaalkaasoo sharciyin ee sharci loo nisbeeyey isticmaal sharcigu u banneeyey waa inuu yahay wuxuu ka dhaaranayo isticmaal sharcigu u banneeyey waa inuun ahaado la yidhi maxaa baxay isticmaal aan sharcigu u bannayn hadduu ka dhaarto iilo ma aha taas dhaarasho lama yihah taas maxaa ka mid ah isticmaalka sharcigu usan u bannayn tusaale ahaan wuxuu leeyahay islaantiisii oo muxrimo ah oo xajkii acmaashiisii ku dhex jirta ayuu wuxuu leeyahay wallaahi laa ada-uka wallaahi inaanan ku isticmaalayn dema isticmaali karo waa muxrime waaba ka xaaraan bay xajkaa iyo acmaasha xajkiiba ku jirta taasi axkaamul ilaan noqon mayso waxaa shardiga inuu ka dhaarto wadi sharcigu u banneeyey waxaa kaloo saasoo kale imanaya hadduu yidhaaho ayadoo xaa'ido ah oo dhiiggii caadada qabta ayuu wuxuu yidhi wallaahi laa ada'uka wallaahi inaanan ku isticmaalin muxuu isticmaali karaaba caaday qabtaa caaday bay ku jirtaa muxuu isticmaali karaa kaasna ilaahaasna ma ansaxayo ilaah noocaas marka maxluuf calayhigu waxaa shardi ah an yakuuna tarka wad'in sharciyan wad'i sharciya ka tegiddiisa waa inuu ku dhaarto shardulmudda haadihii tani shardulmudda haadaa midkani shardulmudda waa muddadii uu ku dhaaranayay shardigeedi shardulmuddati muddada shardigeedu an tansiida muddadu waa inay ka siyaado calaa arbacati ashhur afar bilood muddadu waa inay ka badan tahay walow yowman waaxidanba siyaadadu ha noqoto walow hal maalinba siyaadadu ha noqoto afar bilood iyo hal maalin wallaahi inaanan ku isticmaalin hadduu yidhaaho axkaamulilaa lagu dureerina axkaamtii iilaha iyo dhaarashada ayaa lagu dureerinaho qaaliyaa lagu dacweyna axkaamulilah walow hal maalinba ziyaadada ha noqoto ziyaadadu shardi ma aha afarta bilood waxa ka ziyaadada inay noqdaan bil ama شhan iyo toban maalmood ama شhan maalmood shardi ma ah walow yowma waaxidba ziyaadada ha noqoto wax uun waa inay ku darsoomaan wax uun waa inay ku darsoomaan marka haddii afar bilood muddo ka ziyaado ah walow hal maalinba ziyaadadu ha noqotee hadduu ku dhaarto inuusan islaantii uusan la jiifanayn inuusan isticmaalaynin waa muuli qofkaas waxaa la leeyahay waa dhaartay muuli weeye oo islaantiisii ayuu ka dhaartay fatajri calayhi axkaamu اliilaa waxaa ku dureersanaysa ninkaas axkaamu اliilaa axkaamu lilah waxaa weeye min الtaxriim wالrafci ilى اlqaadi xaaraan inuu ku dhacay qaaligiina loo kor yeelayo arrintiisa arrintiisa in qaaliga loo kor yeelayo xaaraanna uu ku dhacay axkaamtaasaa ku dureersanaysa shardu siiqati siiqada shardigeedi haadaa midkani shardu siiqa siiqada shardigeedi siiqadii iyo qaabku u dhaaranay shardu siiqati اliilaa dhaarashada siiqadeeda shardigeedii lafdun waa dhawaq horta inuu dhawaaqo waa shardi niyada keliyahu kuma filla hadduu yidhaha waa niyeystay oo niyada bisaan ka niyeystay inaanan islaantii isticmaalin taasi dhaaran noqon mayso iilan noqon mayso waa inuu dhawaaqo lafdigaasoo yushciru dareensiinaya bihi biliilaa iilihii dhaarashadii dareensiinaya waa inuu ku dhawaaqo eray dareensiinaya ninkan inuu dhaartay shuruudu zawji almuuli haadihii tani shuruudu zawji waa ninka shuruudihiisii zawjkaasoo almuuli islaantiisa ka dhaaranaya ninkii islaantiisa ka dhaartay shuruudihii loo shardinay shuruudu zawji zawjka shuruudihiisa zawjkaasoo almuuli islaantiisa ka dhaartay shuruudihiisa itnaani labow imkaanu wad'ihi wad'i zawji ninkaas isticmaalkiisa isticmaalkaas suurtagalkiisa waa shardi nin horta wax isticmaali kara oo inuu wax isticmaalo islaan uu maaragta isticmaalo jimaaco ninay ka suurtagelayso waa inuu yahay maxaa baxay hadde nin aanba waxba isticmaali karinba oo dakerkiiba ka go-an yahay ama asaguba cinniinba iska ah hadduu yidhah wallaahi la adooki axkaamuliilaa ma lagu dureerinayo ninkaas oo qaaliya lagu kor yeeli iyo xaaraanuu ku dhacay iyo ma jirto axkaamuliilaa kuma dureersanayso ninkaas haddii walba cinniin iska ahaa ama u maaragtaa majbuub iska ahaa oo dakarka dhanba uu ka go-naa dakarka dhanba ama uu ka go-naaba marka ma suurta gelayso waxaa shardi imkaanu wadihi wadi zawji zawjka isticmaalkiisa isticmaalkaa suurtagalkiisu waa shardi nin horta ay suurtagal tahay inuu wax isticmaalo waa inuu yahay ninku haddii ewelba macduurba iska ahaa nin macduurba ewelba iska ahaa hadduu yahay hadde waxba iilaba kama ansaxayo iilaba kama ansaxayo wasixatu dalaaqihi dalaaqu zawji zawjka dalaaqiisa dalaaqaas ansixideediina waa shard waxaa kaloo shardiga ah, nin furiinku ka ansaxayo waa inuu yahay haddii nin furiinba uu yani isan waxbaba ka furmin hadduu yahay maalan waa saqiir ama waa waalan yahay ama waa mukraho waa la khasbay saddexdaasba iilahoodu ma ansaxayaan waa saqiir waa waalan yahay ama dhaarta waa lagu khasbay waa lagu dilayaa la yidhi hadii kale islaanta ka dhaaro islaanta ka dhaaro haddii kale waa lagu dili ma ansaxayo iilihiis ma ansaxayo shardu zawjati اlmuulaa min waطihaa haadaa midkani shardu zawjati waa zawjada shardigeedii zawjadaasoo almuulaa min waطihaa isticmaalkeedii laga dhaartay halkan sheekhu wuxuu uga hadli islaantii isticmaalkeeda laga dhaartay iyadana shuruuday leedahay shardu zawjati zawjada shardigeedii zawjadaasoo almuulaa min waطihaa isticmaalkeedii laga dhaartay imkaanuhu imkaanu lwad'i wadiga suurtagalkiisii ayaa shardi ah horta iyada nafteeda in islaan la isticmaali karo ay tahay a shardi ah dimadan iwalba la isticmaali karin ba xaalkeedu macduur iska ahaa hadduu yahay iyadana iilaheedu ma ansaxayo in laga dhaarto maba ansaxayo maalan waa radqaa ama waa qarna radqa wey waa qarna yani radqa iyo qarna waxaa loola jeedaa waa islaan maxalu jimaaceedii hili baa soo fariistay maxalkii laga jimaaci lahaaba waa qof iska xanuunsan buro iyo hilib iyo waxbaaba soo xirayba meeshii meel wax laga geliyo meel wax laga jimaaco midna ma lahan taas iyadana axkaamuliilaa kuma dureersanayso axkaamuliilaa kama dhalanayso islaanta noocaas oo kalea maxaa yal haduu ka boqol hadduu ka dhaarto xaggee wax la geeyaaba meeshu wax la aadi lahaaba waa meel iska macduur iska ah boqol hadduu dhaarto kaas iilihiisu ma ansaxayo suuraة اliilaa haadihi tani suuraة اliilaa waa iilaha dhaarashada muuqaalkeedii qaabka loo dhaarto qaabka loo dhaarano suuraة اliilaa'i dhaarashada muuqaalkeedii an yaquula zaydu lisawjatihi zayd waa inuu islaantiisa ku yihaaho wallaahi aan ku dhaartaahe la adda uki wallaahi inaanan ku isticmaalay ow amase waa marka muطlaq wey ilaa iilaha laba masalaan kusoo sheegnay iilo muطlaqa iyo muqayad bimudda labadaba wuu noqdaa iilaha iilo iska muطlaqoo wakti aan la sheegin wallaahi laa adda uki kii waktiga la sheegayana oo wallaahi aan ku dhaartaa laa adda uki inaanan ku isticmaalayn khamsata ashhur shan bilood wallaahi inaanan ku isticmaalayn waa fowqa arbacati ashhur waxaanu nihi walow kaanat ziyaadatu yowma waaxida waa iska ansixi ziyaadadu hal maalin ba allah bil shardi ma ah bil inay ziyaadadu tahay waxba shardi ma aha xukmu اliilaa haadaa midkani xukmu اliilaa kan waa dhaarashada islaanta laga dhaarto xukunkeedii wey halkan sheekhu wuxuu ka guda geli xukunku muxuu noqon marka in islaan qofku xaaskiisii uu qabay uu yidhaah wallaahi inaanan ku isticmaalayn sharcigu muxuu ka qabaa xukmuliilaa'i iilaha xukunkiisii ataxriimu xaaraam yeelidu taas waa xaaraam lannahu darar laa darara walaa diraara uu yihi nabigu salى اllahu alيه wasalam dhib lama ogola qofka xuquuqdeeda in meel looga dhaco xaaraan wey wa anna lizawjati zawjadii laga dhaartay waxaa u sugnaaday mudaalabata zawji ninka dalbashadiisii ayaa islaantu xaq ay u leedahay bacda inqidaa'i ilmuddati muddadii dhammaadkeeda ka bacdi inay ninka dalbato bilfay-ati u soo laabasho ay ka dalbato xuquuqdeedii inuu dib ugu soo laabto inay ka dalbato awi dalaaqi ama furiin inay ka dalbato ayay xaq u leedahay zawjadu axkaamta iilaha ka dhalanaya waxaa ka mid ah zawjadu waxay xaq u leedahay ninka inay tiraaho markay muddadu dhammaato waa muddadii afarta bilood iyo ka badan uu ka dhaartay afar bilood iyo hal maalinuu tusaalahaan ka dhaartay ama shan bilood uu ka dhaartay muddadii waa dhammaatay muddadii hadday dhammaatay waxay xaq u leedahay inay qaaliga ku dacweyso tirawarniyaho xuquuqdaydii usoo laabo oo kaalayo xaqaygii ii oofi ama ifur xaqaygii kaalayo ii oofi ama ifur waana anna lilxaakimi xaakimkuna markaa wuxuu iska leeyahay atadliiqa furid calayhi cala zawji ninkii korkiisa inuu naagta ka furo xaakimka qaaligaa loola jeeda qaaligii markaa maxkamadda fadhiyay isaguna wuxuu xaq u leeyahay ninkii inuu ka furo idamtanaca hadduu diido minhumaa min alxaqayni labadii xaqba hadduu diido labada xaq maxay tahay alfay-ati waddalaaq naagti inuu xaqeeda u oofiyana waa diiday dalaaqiina waa diiday mana furayu yidhi mana isticmaalayo meesha loo xayirnaan maayo qaaliga maxkamaddu markaa wuxuu leeyahay awqactu can fulaani calaa fulaanata dalqatan waaxida waxaan hebel xaggiisa aan ka riday oo heblaayo aan ku riday hal dalqo qaaligaa dhahay awqactu waan riday can fulaanin hebel xaggiisa waxaan ka riday calaa fulaanata heblaayana aan ku riday dalqatan dalqan ku riday aan hebel xaggiisa anoo naa'ibka ah hebel xaggiisa ma la baryayo marka asagii asagii marka maba la baryayo war islaantan xaqeedu u oofi haddii kale iska fur maya labadaba samayn maayo waa laga fura qaaligaa marka xaq u leh inuu islaantii uu ka furo addihaaru haadihi midani axkaamu dihaari waa dihaarka axkaamtiisa halkan sheekh raximah اllahu tacaala wuxuu ka gelin dihaarka iyo axkaamta uu iska leeyahay dihaar marka maxaa loola jeedaa dihaar muxuu yahay addihaaru dihaarku luqatan min luqatin xagga luqada ma'khuudun waxaa laga soo qaatay min adahri dhabarka dihaar xagga luqada carabiga waa dhabar dhabarka bini aadamka waxaa la yidhaha dihaar wa sharcan min sharcin xagga sharcigana tashbiihu zawji ninka uu ekaysiintiisii wey zawjatow islaantiisii uu u ekaysiiyo fi lxurmati xagga xaaraamnimada bimaxramihi ninka maxramkiisii islaamihiisii maxramka u ahaa sida hooyadiisoo kale ayuu islaantiisii ku shabahay oo islaantiisii wuxuu leeyahay hooyadeeyaad igala midta hooyaday inaan isticmaalo iyo inaan maaragtaa waxyaalaha ku sameeyo soo sharcigu igama xarimin arrin kabiiraaho weyn sow ma ahan saasoo kalead xaaraan iga tahay dihaaraa la yidhaha hooyaday aad igala mid tahay anti calaya ka dahri ummi hooyaday dhabarkeedoo kale marka dahriga halkaasaa laga soo qaatay hooyaday dhabarkeedoo kale aad igala mid tahay yacni daharku waa misaal ahaan waxaa loola jeedaa jirka hooyaday inaan isticmaalo oo naagnimo aan hooyaday jirkeeda u isticmaalo sida sharcigu iga xarimay ayaad xaaraan iga tahay waa kabiira isagu ereyga noocaasa inay raggu adeegsadaan waa kabiira min alkabaa'ir ilaahay jala jalaaluhu wuxuu leeyahay alladiina yudaahiruuna minkum min nisaa'ihim maa hunna ummahaatihim kuwa xaasaskooda dihaarayo oo dhahaya hooyada inaad nagala mid tahay maa hunna ummahaatihim hooyooyinkood ma ah beenay sheegayaan in ummahaatuhum ila laa-ii waladnahum hooyooyin waxaa ah kuwii iyaga dhalay islaantii ku dhashay hooyo ku noqonaysa laakiin xaaskaagii inaad tiraahid hooyadayaad igala mid tahay ilahi wuxuu yihi jala jalaaluhu wainahum layaquuluuna munkara min alqowli wazuura waxay ku hadlayaan hadal munkara iyo been been wey leanno xaaskaagii inaad tiraa hooyo igala mid tahay waa been iyo munkar ayaa ilaahay ku tilmaamay subxaanaه wa tacaala wa sharcan min sharcin xagga sharcigana tashbiihu zawji waa ninka u ekaysiintiisii zawjatahu xaaskiisii uu u ekaysiiyo fi lxurmati xagga xaaraamnimada uu uga ekaysiiyo bimaxramihi maxramkiisa maxram waxaa la yidhaah qofka nikaaxeeda ilaahay uu kaa xarimay sida hooyada habaryarta walaasha gabadhaada kuwaasaa maxram la marka xaaskii uu qabay ayuu wuxuu leeyahay maxramkaygaad igala mid tahay hooyadeed igala mid tahay waxaad igala mid tahay yuu leey walaashay gabadhaydaad igala mid tahay eeddadayaad igala mid tahay habaryaraad igala mid tahay maxaarimtiisu ku shabahay marka taasoo kale waa dembi dembi arkaanu dihaari haadihi tani arkaanu dihaar dihaarka u ekaysiinta islaantii oo hooyo iyo maxaarim loo ekaysiiyo arkaanteedii wey hadduu tashbiiha isticmaalo tiirarkii masaladu ay ku fadhiso arkaanu dihaari dihaarka tiirarkiisii arbacatun afar mudaahirun nin wax ku shabaho wax u ekaysiiye nin wax dihaaro wax u ekeysiye waa ninkii dhahayey hooyadii dhabarkeedeeda ilami tahay dhahayey wa mudaaharun minhaa islaan xaggeeda la dihaaray islaan la dihaaro oo la yihi hooyadeed igala mid waa islaantii nafteedii wa mushabbahun bihi shaksi asaga wax loo lagu shabahay shaksiga wax lagu shabahay waxa weeye waa hooyo ama waa walaal ama waa gabadhiisii qof uu nikaax uusan u qaban karin wey mushabahu bihi wasiiqatun siiqow siiqaduna waa ereyga ama hadalka uu adeegsanayo shardulmudaahiri haadaakani shardulmudaahiri ninkii islaantiisa dahaarayay shardigiisii shardulmudaahiri ninka islaantiisa dihaaraya shardigiisii kownuhu shaksiga ahaanshadiisa zawjan waa inuu horta zawj noqdo inuu zawj yahayoo islaanta uu qabo waa shardi islaanta inuu qabo shardiga maxaa baxay islaan cismadaada iyo nikaaxaagaba aan ku jirin oo ajnebi kaa ah dihaarkeedu ma ansaxayo dihaarkeedu ma ansaxayo zawjkaasoo yasixu dalaaquhu furiinkiisu uu ansaxayo waxaa weliba shardi ah ninkan dihaarkiisu ansaxayo ninay wax ka furmi karaan waa inuu yahay maxaa baxay saddexdii hadda aan soo marnay oo kale dalaaqoodisuun ansaxin waa saqiirkii kii waalnaa iyo kii la khasbay saddexda dalaaqoodu ma ansaxaan saqiir iyo mid waalan iyo ruux la khasbay saddexdaas maadaama dalaaqoodu ansaxayn dihaarkooduna ma ansaxayaan iyagana waxba ma dihaari karaan shardulmudaahari minhaa haadaa midkani shardulmudaahari minhaa islaantii la dihaaray shardigeedii wey islaantii la dihaarayo iyadana shardigeedii shardulmudaahari minhaa islaanta xaggeeda la dihaaray shardigeedii kownuhaa islaanta ahaanshadeeda wey zawje iyaduna waa inay tahay zawje la yidhi maxaa baxay qof aanba zawje ahayn dihaarkeedu ma ansaxay waxaa kaloo sidaasoo kale zawjatan ku baxaya alamatu addoontii liannahaa laa tusamaa zawja addoonta asagu milkulyemiin uu ku isticmaalayo asagaa iska leh addoonta suuquu ka soo iibsaday ama qoondi iyo nasiibuu u helay addoontii addoontaas muxuu ku isticmaalaa anaa iskalehu ku isticmaala milkulyemiin addoon iyadana dihaarkeedu ma ansaxay zawja shardiga shardulmushabahi bihi haadaa midkani shardulmushabahi bihi shaksigii asaga wax lagu shabahayey shardigiisii mushabahu waa hooyo waa walaal waa qof walba oo nikaax uusan qaban karin ayaa loola jeeda shardulmushabahi bihi shaksiga wax lagu shabahayo shardigiisii kownuhu mushabahu bihiga ahaanshadiisu unhan haweeney horta waa inuu noqdo qofku wax ku shabahayo maalan wuxuu leeyahay anti calaya ka dahri ummi hooyadeeda igalamidta dhabarkeeda anti calaya ka dahri ukhti waa inuu haweeney noqdo maxaa dhibxay hadduu yidhaaho anti calaya ka dahri rajulin ama ka dahri abi maba ansaxayo waxaase dihaar ma ah aabbaheed igala midta hadduu yidhi dihaar ma noqonayo kaas waa inuu haweeney noqdo mushabahu bihigu ow amase jus-an ama waa inuu noqdo mushabahu bihigu qayb qaybtaasoo minhaa min alunhaa ama qayb haweeney ka mida waa inuu noqdo qayb haweeneyda ka mida maxay tahay keliyaddi gacantii oo kale waljismi jismigeedii oo kale maala wuxuu leeyahay anti calaya ka jismi ummi anti calaya ka yaddi ummi gacanta hooyadeeda igala midta waa dihaar iyaduna waa jus qayb u sheegay shay uu sheegay haweenaydaasoo maxraman isaga maxram u ah binasabin nasabna maxram u ah waa haweeney maxram u ahoo nikaaxu uusan u qaba karin waa shardi islaanta wax ku shabahayo islaan nikaaxu uusan u qaban karin waa inay tahay oo nasab uusan nikaax ugu qaban karin nasabku waxaa weeye yacni waa hooyadiisi oo kale waa walaashiisi oo kale waa eedadiisi oo kale waa saasaa loola jeeda aw amase radaaci bisababi radaac ama nuugmo sababteeda ay maxram ugu noqotay hooyadiis ma aha walaashiisna ma aha laakiin naaska uun ayuu ka nuugay caanaheedi caanaheedu nuugay waa hooyadiis oo kale umu radaaca la yidhaha hooyadii naag yacni hooyadii nuugmada la yidhaha hooyadii nuugmada la nuugay oo mase musaaharatu misaawi musaahara ama xididtinnimo sababteeday maxram ugu noqtay xidid xidid yacni musaaharada ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye waa wiilkii adigu aada dhashay gabadhii uu qabay oo kale musaaharo maxramkaaga maxramkaaga oo amase musaaharatu misaawi musaaharati ama musaaharo sababtiisii musaaharadaasoo islaantaasoo islaantaasoo lam takun aan ahayn xillan xalaal aan u ahayn lahu shaksiga qablu qabla sayruuratihaa maxraman intaysan maxram ahaanin ka hor aan xalaal u ahaan jirin yacni islaantaas wax ku shabahayo waxaa shardi ah inay tahay islaan intaysan maxram u ahaanba aysan weligeedba xalaal u noqon waa inay tahay weligeed inaysan xalaalba u noqon weligeed xalaal u noqon maxaa loola jeedaa gabadhiisii oo kale weligeed xalaal iyadoo ah aysan marin walaashiisii oo kale murdicati abiihi oo kale aabbihiisay nuujisay aabbihiis hadday nuujisay waa sidoo kale zawjati abiihi oo kale waa aabbihii zawjadiisii oo kale taasoo kalea loola jeeda weligeed sooma marin iyadoo xalaal u ah shardu siiqati dihaari haadaa midkani shardu siiqati dihaari dihaarka siiqadiisii siiqadaa shardigeedii wey halkan sheekhu wuxuu ka gudageli dihaarka qaabka wax loo dihaaro qaabka wax loo dihaaray shardu siiqati dihaari dihaarka siiqadiisa siiqadaa shardigeedii lafdun waa lafdi lafdigaasoo yushciru dareensiinaya bihi bidihaari dihaar lafdi dareensiinaya waa inuu ku dhawaaqo maxaa ka mid ah lafdiga dareensiinaya anti calaya ka dahri ummi ama dhabarkii mama sheegine lafdu dahri ma sheegine kinaayo isticmaalayoo sarbeeba laakiin waa niyeystay oo maala muxuu yidhi anti calaya ka ummi aniga hooyadeed igala mid tahay ka ummi hadduu yidhaaho waa dihaar hadduu dihaar niyeysto wey lafdu dahri in la sheegaa shardi ma ahan hadduu u niyeysto dihaar anti calaya ka ummi hooyadeed igala mid tahay hadduu yidhaaho dihaar suuratu dihaari haadihi tani suuratu dihaar waa dihaarka muuqaalkiisii qaabka wax loo dihaaro suuratu dihaari dihaarka muuqaalkiisii an yaquula zaydun zayd lisawjatihi waa inuu sawjadiisa uu ku yidhaaho anti adigu calaya dushayda ka dahri ummi hooyaday dhabarkeedoo kale igala midta jirka hooyadeedoo kalead igala midta waa inuu dihaar xukmu dihaari haadaa midkan xukmu dihaar kan waa dihaarka xukunkiisa maxaa ka dhalan karo xuguma ninku hadduu islaantiisii uu yidhaaho hooyadeed igala mid tahay maxaa ka dhalan kara xukmu dihaari dihaarka xukunkiisu ataxriimu xaaraam yeelidu xukunka diinteenna islaamku dihaarku waa xaaraan bal huwa min alkabaa'ir bal wuxuu ka mid yahay dembiyada waaweyn islaantaadii oo ilaahay xalaal uu kaaga dhigay hooyadaa oo ilaahay uu kaa xarimay inaad u ekaysiiso waa kabaa'ir dembiye waaweyn wa ana zawja zawjku idaa lam yutbichu dihaarkii hadduusan raacsin bidalaaqi furin hadduusan raacsin yasiiru zawjku wuxuu ahaana caa'idan mid laabtay min kalaamihi hadalkiisii mid ka laabtay ayuu noqona axkaamta dihaarka ka dhalanaysa waxaa ka mid a ninku islaantiisii markuu yidhaaha hooyadeed igala mid tahay hadduu dalaaq hore ka raacsiiyo uu yidhaha hooyadeed igala mid tahay waa anti daaliq waana iga furan tahay hadduu yidhaah waxba ku laasimi maayo yacni kafaaro iyo laba bilood inuu soomo iyo wax kafaara guda lagama rabo liannahu hadalkiisii uu yidhi hooyadeed igala mid tahay ayuu ka run sheegay hooyaday say xaaraam iiga tahay ayaad xaaraam iiga tahay soo ma aha waxaana deliil u ah anti daaliqu furinna waa kuu daba dhigay waa nin markaa hadalkiisii ka run sheegay hadalkiisii nin ka run sheegay laakiin hadduusan dalaaq raacsin anti calaya ka dahri ummi uu yidhi islaantiina ma furin islaantii hadduusan furin yasiir wuxuu ahaana caa'idan mid laabtay oo hadalkiisii nin ka laabtay uu noqonaa hooyadeed igala mid tahay islaantiina waa sii haysana kafaaraa lagaa rabaa kafaaro ayaa lagaa rabaa markaas والذiina يظaahiruuna min نisaaئihim ثuma yacuuduuna lima qaaluu fataxriiru raqabaة min qabli an yatamaasa ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala kuwa dihaaraya xaasaskooda uma yacuuduuna u laabanaya limaa qaalu hadalkii ay yidhaaheenna haddana dib uga laabanaya waa inuusan dalaaq raacsiin fataxriiru raqabatin waa inay addoon xoreeyaan min qabli an yatamaassa intaysan istaaban kafaarada weliba waxaad samaynee intaadan la jimaacin oodan la seexan inaad isticmaasho oo xaaskii sidaa aad ku tiri aad sariir la seexato ood isticmaasho xaaraan weeye ilaa kafaara aad ka bixiso faman lam yastadic fa idcaamu sitiina miskiina qofkaan awood u lahayn waa inuu lixdan miskiin markaa inuu quudiyo wa talzamahu shaksigii waxaa ku laasimi markaa alkafaaratu kafaaradiiyaa ku laasimi kafaaradu waa inuu addoon xureeyo addoonku markaas hadduu awoodi waayo waa inuu markaas laba bilood oo xidhiira waa inuu soomo hadduu awoodi waayo waa inuu markaa ka bacdi lixdan miskiin lixdan miskiin inuu quudiyo watalzamhu shaksigaas waxaa ku laazimi alkafaaratu kafaaro ayaana shaksigaas ku laasimaysa kafaaradaas ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye waa hadduusan dalaaq raacsin amaa hadduu yihaaho anti calaya ka dahri umiyuu yihi anti daaliqununa yihi falaa talzam calayhi kafaara kafaara kuma laasimayso hooyadeeda igala mid tahay waana iga furanta wax kafaaraa laga mar laakiin hadduu yidhaaho hooyadeed igala mid tahay uusanna furin kafaaraa ku waajibaysa waa inuu addoon xureeyo addoon hadduu waayona markaa waa inuu lixdan miskiin waa inuu markaa quudiyo hadduu awoodi waayo laba bilood oo xidhiira waa inuu markaa kabacdi uu soomo labadaa bilood oo xidhiirkaa weliba haddii hal bil oo ka mida yacni hal maalin oo ka mida hadduu camdi si kasa uu u afuro hal maalin oo ka mida waa inuu dib u soo bilaabo watalzamahu shaksigaas waxaa ku laasimaysa alkafaaratu kafaaradii ayaa shaksigaas ku laasimaysa allicaanu haadihi midani axkaamu licaani waa licaankii iyo islacnadidii axkaamteedii wey halkan sheekh raximah اllahu tacaala wuxuu ka gudageli licaanka iyo axkaamtiisi licaanka ulajeeddada laga leeyahay waxaa wey waa nin islaantiisii tuhmay islaantiisii uu tuhmayo wuxuu ku tuhmay zine iyo wax la mida ayuu islaantiisii ku tuhmay tuhumkana waxaa keenaya qaraa'in iyo calaamooyin ayuu arkay calaamooyinkaas waxaa ka mid a islaantii caruuray dhashay lix bilood wax ka yar isaga isticmaalkiisii iyo markuu la seexday markuu ka xisaabiyo lix bilood ka yaray cunug ku dhashay waa shaki weyn shaki weyn oo iman kara ama islaantii wuxuu arkay qaraa'in yacnii qaraa-in wuxuu arkay xamalat bacda duhrihaa min alxayd islaantii markii dhiiggii xaydka ka qubaysatay kabacdiuu uurku arkay mana isticmaalin isagu isagiina ma isticmaalin waa qariino weyn iyado calaamo weyn calaamaadkaas hadduu ku arko muxuu uga fakan karaa islaantaas islaantaas qaabku ula dhaqmi lahaa iyo sharciga islaamku waxyaalaha ugu jideeyey uu samayn lahaa ayuu sheekhu ka hadlay allicaanu licaanku luqatan min luqatin xagga luqada masdaru laacana wuu la lacnatamay masderkeedii laacana licaanan faacala ficaalan ka qaatala qitaalan wanaasaca nisaacan oo kale qaatala faacala qitaalan ku iman naasaca wuu la dooda nisaacan ficaalan oo kale laacana wuu la lacnatamay licaan ficaala masder wa sharcan min sharcin xagga sharcigana kelimaatun erayow erayadaasoo macluumatun ee la og yahay erayadaasoo jucilat hiya kelimaadka la yeelay xujatan xujo loo yeelay lilmudari shaksigii dhibaatooday xujo looga yeelay ilaa qadfi man haweeney qadafkeediina u dhibaatooday haweeneydi inuu qadfuu cambaareeyo u dhibaatooday shakhsigaas oo la dakha firaashahu shakhsigaas firaashkiisii wasakheeyey wa alxaqa alcaara ceebna haleeshiiyey bihi birajuli ninkiina ceeb haleeshiiyey ow amase ilaa nafyi waladin ama caruurka diidmadiisa inuu caruurkii diido u dhibaatooday kelimo xujo looga dhigay kelimadaasaa la yidhaha lican wuxuu yihi sheekhu licaan waxaa la yidhaha waa erayo xujo u noqonaya qofkii xaaskiisii qadfay yani xaaskiisii muxuu ku qadfay wuxuu leeyahay islaantani calaamaad markaan fiiriyey way sinaysatay islaantan ereygaasi way sinaysatay hadduu ku dhawaaqo maxaa ku waajibaya xadulqadaf siddeetan karbaash ilaa markhaati ma haysto markhaatigii marka muxuu uga fakan karaa muxuu isku difaaci karaa siddeetankii karbaash muxuu uga fakan karaa wuxuu uga fakan karaa inuu afar goor inuu dhaarto ashhadu biاllaah ilaahay waxaan ugu dhaaranaa inanii la min asaadiqiin kuwa run sheegaya inaan ka mid ahay fii maa ramaytu bihi haadihi اlmar'a islaantan wixii aan ku tuurana inaan ka run sheegayo min azina afar goor ku celcelina ilahay waxaan ugu dhaaranaa ashhadu biاllaah inanii la min asaadiqiin kuwa run sheegaya inaan ka mid ahay fii maa ramaytu bihi haadihi اlmar'a islaantan wixii aan ku tuuro min azina ah inaan ku run sheegayo ayaan maragtahay ilaahay ugu dhaaran marka shanaadna muxuu leeyahay calaya lacnat ullaahi in kuntu min alkaadibiin lacnadda ilaahay dushayda allah yeelo haddaan been sheegayo waa sida ilaahay jala jalaaluhu uu leeyahay والذيina yarmuuna أزواaجaهم وlam ykun lahm شhuهadاء ilaa أنfusuهum faشhahaadaة أxadihim أربcu شhahaadaaت bالlaahi inahu lamin الصاadiقيin والkhاamiسaة أna lacnaة الlahi عalayhi in kaana min الكاadibiin ويdرأu canha العadاaبa أn تشhهada أربca شhahaadaaت bالlaahi inahu lamin الكاadibiin ilىa aakhir الآayaaت aayadahaaso dhan waxay ka sheekaynayaan licaanka iyo axkaamtiisa ilaahay jala jalaaluh wuxuu leeyahay والذiina yarmuuna أزواaجahum kuwa xaasaskoodii zinada ku tuuray walam yakun lahum شhuhadaaءu ilaa أnfusuhum markhaatina aan haysanin ilaa naftoodii mooye fashahaadaةu أxadihim arbacu شhahaadaaتi biالlah inahu la min الsaadiqiin waa inuu afar goor qofku uu ku dhaarto inuu run sheegay afar goor uu ku celcelina wallaahi inaan run sheegay walla أشhهadu biالlah أnanii la min الsaadiqiin fii ma ramaytu bihi hadihi الmarأة min الزina والkhاamisaةu أna lacnaة الlahi عalayhi in kaana min الkaadibiin marka شhanaadna muxuu leeyahay lacnadda ilaahay dushayda allah yeelo haddaan been sheegay been haddaan sheegay taasaa marka waxaa la yidhaha kelimaadkaas wey kelimaadka sheekh uu leeyahay waa xujo uu isaga difaacayo qadafkii wa ana zawju wuxuu yidhi sheekhu kelimaatun wa sharcan min sharcin xagga sharciga kelimaatun erayo wey licaanku kelimaadkaasoo macluumatan la ogyahay kelimaadkaasoo jucilat la yeelay xujatan xujo loo yeelay lilmudari qofkii dhibaatooday xujo looga yeelay ilaa qadfi man shaksi qadafkiisii u dhibaatooday shaksigaasoo la dakha firaashahu firaashkiisii wasakheeyey islaantan gogashiisii wasakhaysay ayuu u baahan yahay inuu qadfo uu yidhaha waa zaaniye uu yidhah waa alxaqa haleeshiiyey shaksigu alcaara ceeb bihi birajuli ninkii ceeb haleeshiiyey oo amase ilaa nafyi waladin ama walad diidmadiisii u dhibaatooday haddii meesha caruur uu jiro oo uu leeyahay caruurkaas anugu ma dhalinna waa inuu dhaarta ku soo daro caruurka diidmadiisa muxuu leeyahay afartii goor ashhadu biاllaah ananii la min الsaadiqiin fii ma ramaytu bihi hadihi اlmarأaةa min الzina wa ana hada اlwalada laysa minii waxaan ilaahay ugu dhaaranaa ana hada اlwalada laysa minii caruurkanna inaanan anigu dhalin ayaan ilaahay ugu dhaaran ayuu arkaanu licaani haadihi midani arkaanu licaani waa licaanka tiirarkiisii arkaanu licaani licaanka tiirarkiisu ثalaaثatun saddex wey mutalaacinaani laba qof oo islacnadayo wada dhaaranaya labada qof maxay yihiin waa labadii isqabiy wasiiqatun iyo siiqadii siiqaduna waa erayada ay adeegsanayaan shuruudu licaani haadihi midani shuruudulicaani waa licaanka shuruudihiisi shuruudulicaani licaanka shuruudihiisu arbacatun afar sabqu qadfin qadaf iyo cambaarayn hormariddiisa waxaa shardiga horta licaanka inuu marka hore islaanta cambaareeya shardiga oo muxuu ku cambaaraynaa waa zaaniyo taas horta waa inay soo hormarto islaantu waa zaaniyo waa inuu marka hore yidhaahdo sabqu qadfin qadaf hormaritaankiisii wey qadafkaasoo yuujibu waajib yeela alxadda ilaa hadduusan licaanka iyo dhaarta isku difaaci lahayn xadaa ku waajibi lahaa marka xadkii oo siddeetanka karbaash wuxuu isaga difaacayaa afar goor inuu dhaarto marka shanaadna uu yidhaha calaya lacnatullah waa amrulqaadi qaaligii amarkiisiina waa shardi bihi bilicaani licaanka waa inuu qaaliyo amro waxaa kaloo shardi ah maxkamad horteed unbuu ku ansaxaa licaanka qaali waa inuu amro maxkamad inta laysla tago qaaligu waa inuu yidhaa haye bilaawi zawj adiga adiga zawjka ninkiisuma tiid afar goor dhaaro marka shanaadna waxaa tiraa calaya lacnatullah in kuntu min alkaadibiin haddaan beenaalayaasha ka mid ahay lacnadda ilaahay dusheeda allah allahayo saa ku dhaaran wa amrulqaadii qaaliga amarkiisii woy bihi billicaani licaankii uu amro waa shardi haddii qaali uusan jirin culammadu way ka hadlaan magaalada haddii wax qaali ah iyo dowladu aysan ka jirin waxay leeyihiin muxakamku way samaysan karaan yacni sheekh intay u tagaan sheekhaasi ka xaakim yeelanaya markaasi waxay leeyihiin booskii qaaliga adigu noo istaago balna dhegeyso sheekhaas muxakamkaa hortiisii asagaa erayadii marka iyo dhaartii dhegeysanay erayadii dhaartii asagaa dhegeysanay waa haddii welad uusan meesha jirin caruur uu diidan yahay ama uu leeyahy anugu ma dhalin haddii caruur uusan meesha jirin masaladu waxay ku ansixi muxakam ama caruur hadday meesha jiraan arrintu waa weyn tahay maxkamad la-aanteed ma ansaxayso ilmo la diidayo la anfinayo hadday joogaan laa yakfii fii hadihi اlqadiyati aلtaxkiim qadiyadan marka muxakam kuma filla ilmo la anfinayo waa culus yihiin maxkamad horteedu amaa haddii ilmo la anfinayo aysan jirin oo zine iyo ay isaga sinan tahay uun waxaa ku filan qaali haddii la waayo muxakam sheekh muxakamaa ku filan wa amrulqaadi qaaliga amarkiisii wey bihi bilicaani licaanka waa inuu qaaligu uu amro wa talqiinu kelimaatihi kelimaati licaan licaanka kelimaadkiisii kelimaadkaas oo afgelintoodiina waa shardi inuu asagu u laqino u afgeliyo laqinidda waxaa laga wadaa saas dheh islaan yahay adiguna sidaas dheh waa inuu qaaligu yiha marka laba miyay kale yihiin amrulqaadi iyo talqiinu kelimaati sidaan hadda sheekhan uu kitaabka ugu qoray cibaaradan waa cibaaradii minhaajka minhaajkuna saan uu cabiray kitaabulicaan markuu marayay imaamu nawwi raximah tacaala وأmru الqاadي bه وتlqiinu kelimaatihi minhaajkuna dabadhig shuraaxda marka minhaajka sida khadiib shirbiini markuu minhaajka sharxayay wuxuu yidhi labadan shay waxaa laga dhigi karaa hal shay amru اlqaadi iyo talqiinu kelimaatihi waa bimacna waaxid hal shayaa laga dhigi karaa maxay noqonayaan qaaliga amarkiisa iyo talqiinkiisa isku macnaa loola jeeda talqiinka waxaa wey waa qaaligu inu yihah waxaas samee saas dheh ashhadu billaahi dheh calaya lacnatullaahi dheh islaanta iyadana calaya qadabullaahi dheh carada ilaahay dusheeda allah yeela dheh dambeen sheegay saas u laqmi marka isku macno weyn walidaalika khadiibu shirbiini sharaxan minhaajka wuxuu ku yidhi iqtasara fi rawdati calaa amri اlqaadi imaamu nawowi kitaabkiisa rawdatu daalibiin la yidhaah wuxuu ku gaabsaday wa amrulqaadi ma uusan sheegin rawduhu wa talqiinu kelimaatihi kuma derin marka inay hal macno isku yihiin taasaa deliil uu huleeya khadiibu shirbiin amrulqaadi iyo talqiin bimacna waaxid lannu imaamu nawowi kitaabkiisa rawdada talqiinu kelimaatihi kuma sheeginba marka inay bimacna waaxid yihiin wa muwaalaatuhu muwaalaatu licaani licaankii xiriirintiisii maxaa kaloo shardi ah licaanka in la xiriiriyo afarta goor ashhadu biاllaah inanii la min asaadiqiin fii ma ramaytu bihi hadihi اlmarأaةa min الzina haddana midda kale hadaba dhigo hala xiriiriyo saa in loo xiriiriyo shardiga suuraة licaan haadihi tani suuraة licaan tani waa licaanka muuqaalkiisi qaabka licaanka loo sameeyo suuraة licaani licaanka muuqaalkiisu an yaquula zawju ninku waa inuu yihaaho arbaca maraatin afar goor waa inuu ku celceliyo ashhadu biاllaah inanii la min asaadiqiin fii ma ramaytu bihi zawjatii fulaana min الzina afar goor intaas ku celcelina ashhadu biاllaah ilaahay waxaan ugu dhaaranahay inanii anugu la mina saadiqiina kuwa runta sheegaya inaan ka mid ah fii maa iyoladii kiina aan ka run sheegayo ramaytu bihi shaygaas aan ku tuuray zawjatii islaantayda fulaano heblo ah oo mina zinaa zina ah zinada aan ku tuuray islaantayda heblo ah ilaahay waxaan ugu dhaaranaa inaan run sheegay saas uu leeyahay wاlkhaamisa marka shanaadna marka shanaad muxuu leeyahay anna lacnat اllaahi lacnadda ilaahay calayhi zawjka dushiisa allah yeelo in kaana zawjku min alkaadibiina beenaalayaasha hadduu ka mid yahay fii ma iyo ladii kiina uu ku been sheegayo ramaahaa zawjada bihi maagaas uu ku tuuray oo mina zina zinada ah marka shanaadna wuxuu leeyahay calaya lacnat اllah kitaabka hadda ana lacnat اllah calayhi markuu leeyahay xikaaye ahaanuu u sheegay yani ninkii warkiisa laga xikaayoon laakiin cibaarada uu ku dhawaaqayo calaya muxuu leeyahay calaya dushayda allah yeelo lacnatullah in kuntu min alkaadibiin haddaan beenaalayaasha ka mid ahay fii maa ramaytu bihi min azina wixii xaaskayga aan ku tuuray oo zinada haddaan ka ben sheegayo lacnadda ilaahay dusheyda allah yeelo saasuu isaguna leeyahay maa yatarattabu calى اlicaan haadaa midkani maa iyo ladii kiiwun ka dhalanaya cala licaani licaankii wixii ka dhalanaya haddii sidaas afar goor uu saas ugu dhaartay marka shanaadna uu yidhi calaya lacnatullaahi in kuntu min alkaadibiin maxaa ka dhalanaya ka bacdi yataratabu cala licaani licaanka ninka waxaa ka dhalanaya umuurun arrimo dhowra hadduu sidaas afar goor u dhaarto arrimo badanaa ka dhalanaya minhaa arrimahaas waxaa ka mid a suquudu xadilqadfi xadulqadafka ka dhicidiisii cani zawji ninka xaggiisa uu ka dhacayo xadulqadafka horta siddeetankii karbaash waa ka dhacay ninka ma lagu yeelanayo islaantaad sine ku tuurtay siddeetan karbaashaa lagugu dhufanaa islaantaadaad cambaaraysay waad qadaftay ma la dhahayo leannu ninkan waa dhaartay inuu run sheegayo ku dhaartay wa iijaabu lxaddi iyo xadka waajib yeelidiisii cala zawjati zawjada dusheedii lagu waajib yeelay ninka licaankiisa maxaa ka dhalanaya islaantii in xadku ku waajibay xadka maxaa loola jeedaa haddii cunug ay dhashay oo islaan maaragta yani cunug inaysan dhal ataa shardi maan ilaa way guursatay waa muxsane haddayba muxsano tahay ilaa way guursatay dhagaxii nafta looga qaado haddaysan iyaduna dhaarta soo socota isku difaacin dhaarta soo socota haddaysan isku difaacin iyaduna wa iijaabu lxaddi xadka waajibintiisii wey cala zawjati islaantii xadka lagu waajibiyo oo dhagax nafta looga qaado haddaysan iyaduna sida soo socta isku difaacin haddaysan isdifaacin dhagaxa nafta looga qaado wainfisaakhu nikaaxi iyo nikaaxa fasakhmidiisii waxaa kaloo meesha ka dhalanaya nikaaxi waa u dhammaatay haddiiba sidaas loo kala dhaartay oo saas laysku lacnaday oo carada ilaahay dushooda la yeelay nikaaxi halkaasuu ku buray weligoodna dib iskuma soo ceshan karaan walow fi ljannati culamada fuqahada saasay ku daran walow fi ljannati ku daran xataa jannada kuwaas isku guursan maayaan licaanka shanigiisu waa adagya shaniga licaanku waa adduunyo iska dhaafay walow fi ljanna xataa jannada iskuma guursanayaan kuwaas hadday xataa ahlujanna isla noqdaan ahlujanna hadday isla noqdaan wanfisaaku nikaaxi nikaaxa fasakhmidiisii iyo wa islaamta xaaraam yeelidiisii calayhi cala zawji ninka laga xaaraam yeelayo mu'abadan taxriiman xaaraam yeelid taxriimkaasoo muabadan ee la ebed yaal weligood xaaraan kala noqonay islaantaasi ninkaas maa yusqid اlxadda can zawjati haadaa midkani maa iladii kii wood yusqid اlxadda xadkii ka riday can الزawjati islaantii xadka ka riday ninkan sidan u dhaartay iyadii waxaa la yidhi waxaa ku waajibaya dhagaxi nafta looga qaado iyada waxyaalahii isku difaaci lahayd marka oo cuquubadaas iyo dhagaxa lagu dili lahaa waxyaalihii ka difaaci lahaa yusqidu lxadda xadka waxaa ka ridaya cani zawjati zawjada ka ridaya mulaacanatuhaa iyadana licaankeedii lizawji ninka inay la licaantanto bacda tamaami licaanihi licaani zawji ninka licaankiisa licaankaa taam noqoshadiisa ka bacdi iyaduna inay licaan samaysay dhaarato ninku markuu dhammaystay licaankiisii iyaduna inay licaan samayso ayaa xadkii ka difaaci kara se isku difaaci wadaalika bian taquula islaamtu waa inay tidhaaho arbaca maraatin afar goor iyaduna waa inay tidhaaho ashhadu billaah ilaahay waxaan ugu dhaaranaa innahu ninkani la min alkaadibiina beenaalayaasha inuu ka mid yahay fii maa shayna uu ku been sheegay ramaanii bihi shayga uu igu tuuray oo mina zina zinada ah waa isdifaacday marka xadkii waa ka dhacay afar goor iyaduna waa inay ilaahay ugu dhaaratay tiraa ilaahay waxaan ugu dhaartay inuu ninkani ku been sheegay waxa uu igu tuuray oo zinada ah bi an taquula inay tidhaaho arbac maraatin afar goor waa inay tidhaaho ashhadu biاllahi ilahi waxaan ugu dhaarana innahu zawjkani la min alkaadibiina beenaalayaasha inuu ka mid yahay fii ma iladii kiina uu ku been sheegayo ramaanii bihi shayga uu igu tuuray oo mina zinaa zinadii ah oo meesha ilahi uu leeyahay jala jalaaluhu wayadra'u canha alcadaaba an tashhada arbaca shahaadaatin biاllaah innahu la alkaadibiin iyadana cadaabkii waxaa ka difaaci kara u yihi ilaahi jala jalaaluhu afar goor inay ku dhaarato inahu la min alkaadibiin wallaahi beenaalayaashuu ka mid ashhadu bilah beenaalayaashuu ka mid ashhadu bilah ashhadu bilah ashhadu bilah saa in idinu ku celceliso waalkhaamisata marka shanaadna marka shanaadna iyaduna maxay samay anna qadaballaahi ilaahay caradiisii calayha islaanta dusheeda allah yeelo in kaana zawjku min asaadiqiina kuwa runta sheegaya hadduu ka mid yahay fii maa shay hadduu ku run sheegayo carada ilaahay dusheeda allah yeelo ramaahaa islaanta uu ku tuuray bihi shaygaas oo mina zinaa zinada ah marka shanaadna maxay leedahay cadhada ilaahay dusheeda allah yeelo hadduu ninkaasi run ka sheegayo waxa uu igu tuuray oo zinada ah saasay leedahay laakiin sidii hore baan usoo sheegnay wاlkhaamisata anna qadab اllaahi calayha waa xikaayu sheekhu isticmaalay islaanta warkeedu ka xikaayoona laakiin sidan ma dhahayso markay dhaaranayso maxay leedahay calaya ay leedahay calaya dushayda allah yeelo qadabullah carada ilaahay in kaana min asaadiqiin hadduu ninkaasi dadka run sheegayaba uu ka mid yahay oo zinada uu igu tuurayo oo ka run sheegayo anna carada ilaahay dushayda allah yeelo sidaas markay labadoodiiba ku dhaartaan hadde midka run sheegaya allahu aclam kan dhaaray iyaduna dhaaratay labadooda midbaa uun run sheegay labadooda mida uu sheegay xogtana ilaaha yaqaan laakiin waxa weeye naxnu naxkumu bidawaahir wallahu yatawala saraair annagu sida daahirkaan xukumaynaa wixii sirta ahoo qarsoonna ilaaha qofka kula xisaabtami doona laakiin waxaa weye marba haddii ninkii iyo naagtii sidaas ay u dhaarteen nikaaxoodiina waa buray walow jannadaba allah ka dhigay dibna iskuma arkaya dib iskuma guursan karaan allah